slى اllah وslm وbaarak وaنcm عlى nabiyina وkhaliilina mxamed bn cabdالlah وعlى آlih وصaxbih وmanwalaa ama bعd baabu asli dam اlmaxiid dhiigga caadada in la maydho baabkiisii weeye qala wxa ui xadaana cabdالlahi bn yusf watinisi qala ahbarana malik can hishaam bni curwata bni zubayr bni اlcawaam can faطimata binti اlmundir bni zubayr bni اlcawaam can asma binti abi bakrin radia allahu tacala canhuma annaha qaalat saalat waa weydiisay imra'atun haweenay waana isla asma weeye senu hore u soo marnay rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam ayay weydiisay faqaalat waxay tidhi ya rasuul allah ara'ayta waxaad ka warantaa ixdaana midkaayo idaa asaabat haddii uu haleelo thawbaha maradeeda addamu dhig hadduu haleelo min alxaydati dhiig caado sababtii kayfa tasnacu sidee bay samaynaysaa faqaala rasuulu llahi sal اllahu alayh wasalam wuxuu i idaa asaaba haddii uu haleelo awba daa kuna mid idin mida maradeeda addamu dhig min alxaydati dhig caada dartii faltaqrushu ha jajabiso oo ha xoqdo uma ltandaxhu kadibna ha rushayso ama ha ku shubta biyo bimaain biyo ha ku shubto uma litusallii fiih kadibna ku xadiika hore inuu soo marnay wuxuu imaam bukhaari u baabaysanaya dhiigga caadada in la yska maydhayo horena u tilmaannay dhiigga caadadu iyo dhiig kastoo ka soo baxa ee xubinta taranka ka soo baxa inuu yahay najis inuu najis yahay ayaa waxa weeye laysku waafaqsan yahi qaabka loo maydhayo taxutuhu uma taqrusuhu uma tandaxuhu bilmaa lafdigaas inuu soo taxutuhu yani marada inta dusha ka fuushay dhiigga ayaa laga xoqaya ama cididah lagaga xoo mindi iyo wixii lamida uma taqrusuhuna waa inta biyo lagu shubay laysku jajabiyo marka marada la maydhayo si dhiiggii gudaha maradeeda galay looga soo saaro kadibna uma tandaxuhu biyaha lagu badinaya saasuu ku maydhmaya qaala waxa uhi bukhaari xadaana asbq ibn اlfaraj almisri qala waxa ui ahbaranii ibnu wahbin wa cabdاllahi bni wahb alqurashi qala waxa ui ahbaranii camr bn اlxaari almisri alfaqih qasim bni muxamed bni abi bakr xadaahu can abihi qasima can caaishaa radi allahu tacala canha qaalat kaanat waa ahayd ixdaana midkaaya taxiidu mid caado yeelata uma taqtarisu waxay jajabinaysay addama dhiigga min awbiha maradeeda cinda uhriha xiliga ay aahiroobayso xiliga dhiigu uu ka go-ay agteeda fataqsiluhu waa maydhaysa wa tandaxu waa rushaynaysa calaa saa'irihi marada intiisa kalena ayay ku rushaynaysa min baabi dafci lwaswasa wa min baabi si waxa weeye waswaaska ay uga fogaato iyo min baab اlاxtiyaa uma tusalii fiihi intaa dabadeedna waa ku tukanays waa isla xadiidkii hore o waxaa la ziyaadiyey meeshii dhiiggu ku duulay maaha intii kale ee qalalnayd ayay biyasaa ugu saydhinaysa min baab اlاxtiyaa laakiin waajib maaha baabun wuxuu baab u yahay ama baab اlاctikaafi waa ictikaafka baabkiisii lilmustaxaadati gabadhii mustaxaadada ahayd ay ictikaafayso shala baynu soo maran taqdi mustaxaadatu alxaa'idu almanaasika kullaha hadda waxaa laga hadlayaa gabadhii mustaxaadada ahayd almustaxaadana waxaynu kusoo tilmaannay waa gabadhii xilligii caadada gudubtay xilliga caadada markay gudubto iyadoo dhiiggu ka socdo ayaa gabadhaasi waxay leedahay fii xukmi aahiraat ayay leedahay salaadii waa tukanaysaa masjidkii waa ku nagaanaysaa yani wax walba way qabsanaysaa laakiin waxay noqonaysaa daa'im lxade sidii qofkii kaadidu ka soconaysa ka joogsanayn xukumkiisa ayay qaadanaysaa laakiin waa gabad daahira wey marka alictikaaf waa wax loo ogolyahay masjidka inay ku nagaato inay u hoyato inay ku ictikaafto iyadoo dhiig uu ka socdo laakiin waa dhiiggii dhabar furanka maha kii caadada qaala waxa uri bukhaari xadaana isxaaq wa isxaaq ibnu shaahiin alwasiti abu bishr qaala waxa uri xadaana khaalid bnu cabdillaah aaxaan alwasiti can khaalid wa khaalid bni mihraan alxadaa can cikrima can caaisha radi allahu tacaala canha أن النبy slى الlaه عليه وsلم اctakafa waa اctikaafay macahu isaga maciisa bacdu nisaaئihi dumarkiisa qaar ka mida la ictikaafay wاlxaal hiya mustaxaadaة iyadoo taa la ictikaaftay ay mustaxaado tahay taraa way arkaysay addama dhiigga farubamaa waxaa laga yaabaa inay dhigto adasta sixniga taxtaha hoosteeda min adami dhig dartii ayay sixni waxaweye ku fadhiisanays oo hoosteeda dhigays wa zacama waa sheegtay ninka cikrimo la yidhaahdo ana caaishata caaisha radia allahu tacaala canha ra'at aragtay maa alcusfur biyo waxa weeye cusfura baalka geedka cusfurka loo yaqaano biyihiisa ayay aragtay faqaalat waxay tidhi kaana haada kan waxaad moodaa shayun shay inuu yahay kaanat fulaanatu hebli ay ahayd tajiduhu mid helaysa yacni midabkiisu wuxuu u egyahay midabkii ka socday heble ka socday xadiidkan wuxuu inoo tilmaamaya gabadhii mustaxaadada ahayd inay masjidka ku ictikaafaysay kuna nagaanaysay iyadoo dhiiggu uu ka socdo tadacu adasta taxtaha yani sixni dharkan ballaahan bay ku dhex fadhiisanaysay si dhiigu aanu masjidka u gaadhin oo sixnigaasi wuu celiyo qaal waxa uri bukhaari xadaana qutayba xukumku de waa mustaxaada inay ictikaafayso wey gabadha mustaxaadada ah inay ictikaafayso intaasaa loo baabaystay xadiikuna horena waynu usoo marna waana soo noqonaya qaala waxa uri bukhaari xadaana qutayba wa qutaybatu bnu saciid bnu jamiil ibn riif abu raja albaqlani albaqhdadi qaala waxau hi xadaana yaziid bnu zuray can khaalidin waa khaalid alxadaa horena waa usoo tilmaanay kabatalo inaanu ahayn wainama kana yajlisuhum kadalika alxadaau liljilaasi wamiqsam mawla bani cabaasi can ikrimata mawla bni cabaas can caaishaa radi allahu tacala canha qaalat ictakafat waa la ictikaaftay maca rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam imraatun haweeney oo min waajihi xaasaskiisa kamida lafdigii horeynu soo maraynay wuxuu ahaa bacdu nisaaihi dumarkiisa qaar kamida waxaana lagu macneeya xaasaskiisa mid kamida inay ahayd bacdu nisaaihi nisaaihii haddii la yidhaahdo waxay ixtimaalaysaa xaaskaaga iyadaana soo waxay kaloo ixtimaalaysaa dumarkii qaraabadaada ahaa iyadana waa ixtimaalaysaa marka ibnuljawsi raxmatullaahi calayh ayaa bacdu nisaa'ihi markii lagu macneeyey xaasaskiisa qaar ka inay tahay wuxuu ihi wahmi lamana hayo gabadh ka mida nabiga calayhi salaatu wasalaam oo mustaxaado noqotay lama hayo laakiin lafdigan dambaa caddeeyey eh, oo tilmaamay bacdu aswaajihi sidaasaana saxa walow laysku hayo ee gabadha mustaxaadada noqotay waa tuma waa zaynab binti jaxsh iyo qaar kaleba waa lagu sheegay ictakafat maca rasuuli laahi sal اllahu alayh wasalam imraatu min aswaajihi baa la ictikaaftay fa kaanat waxay ahayd taraa mid arkaysa addama dhiig iyo wasufrata huruud wlxaal addastu sixniguna taxtaha hoosteeda uu oo salaada looma diiday qal wxa uri buhaari xadaana musadad qala xadaana muctamir ibn sulayman ibn tarkhan ataymi can khalidin alxada can cikrimata can caaishaa radi allah canha ana bacda ummahaati اlmuminiin ictakafat way ictikaaftay wlxaal hiya mustaxaadatun iyadoo mustaxaada ah yani axaadiistan orna waxay tilmaamaysa inay bannaan tahay gabadha mustaxaabadaahi inay masjidka ku ictikaafayso tukanayso cibaadaysanayso ninkeeda loo ogol yahay inuu jimaaco oo uu tago wuxuuba waa bannaan yihi wuxuu baab u yahay hal tusalli lmar'atu haweenaydu ma ku tukanaysa fii thawbin maro xaadat fiihi ay ku xayday yani maradii dhiigga caadadu kaga yimi gabadhu ma ku tukanaysaa haddii uu wax gaadhayna waxa weeye dhiig uu gaadhayna waa bacda alghusli haddii ay ilaalisay oo aan wax gaadhinna sidiisay ugu tukanaysa bixasabi xaalihi qaala waxa uri bukhaari xadaanaa abu nucaym waa la isweydiiya hadda intii caadada aan xidhnaa ma lagu tukanaya mise lagu tukan maayo buhaari calaamat listifhaam buu saaray qaal waxa uhi xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn qaal waxa uhi xadaana ibrahim bnu naafic almakhzuumi can ibni abi najiix wa cabdillaah ibni abi najiix almaki abi najiixna magaciisu waa yasaan can mujaahidin mujaahid ibni jabr qaal waxa uhi qaalat caaisha ma kaana uma sugnaanin lixdaana midkaayo ilaa awbun waaxidun mara keliya mooyaane taxiidu fiihi waxa weeye ay ku xaydayso oo xilliga caadada ay xidhanayso fa idaa asaabahu haddii uu haleelo shayun shay oo min damin dhiigga ah dhiigga caadada ah qaalat ay facalat waa ku samaynaysay biriiqiha candhuufteeda faqasaacathu waa ku jajabinaysay bidufriha waxa weeye cidideeda ayay ku xoqaysay xadiikan wuxuu tilmaamaya caaisha radi allahu tacaala canha ee riwaayaad kale inoo tilmaamaya inay ku tukanaysay maradu markay sidaa noqoto kabacdina inay ku tukanaysay caaisha waxay inoo tilmaantay xilligaas dumarkii caadada lahaa inay yeelanayeen qaar ka mida qaar baa laba iyo saddex yeelanayay laakiin qaar ka midii hal mara inay yeelanayeen taasay ku tukanaysaa xilliga caadada ay xidhanaysaa waxa weeye shay labaadba waxa weeye maylahay waxaa inoo soo socda kitaabu salaa nabiga calayhi salaatu wasalaam in la weydiiyey anusallii fi thawbi lwaaxid maro keliya ma ku tukanayna oo aan mid labaad lahayn wuxuu hi nabigu awalikullikum thawbaan oo qof waliba ma laba maruu helaya duruuf bay xilligaa ku sugnaayeen duruufay ku sugnaayeen maryo badan shandadahan hadda inoo buuxa waxa weeye lama haysan nabiguna uu la socday axwaasha rag iyo dumarba kay doontaba ha noqoto xadiikani wuxuu tilmaamayaa maro keliya inay lahay kaasay wakhtiga caadada xidhanaysa ee xilliga daahirka ay noqotona kaasay ku tukanaysa laakiin markay nadiifiso markay nadiifiso waxaynu soo marnay xadiikii ummi salama oo ay tihi nabiga calayhi salaau wasalaam baan gogasha kula jiibsanay idxadtu fansalaltu faahadtu iyaaba xaydatii maradii aan ugu talagalay dhiigga caadada ayaan qaadanay markii caadadu ay ku bilaabantay kii ay nabiga kula joogtay calayhi salaau wasalaam mid ka duwan oo ay caadada ugu talagashay bay qaadatay kuntu macahu fi lkhamiila id xidtu fansalaltu faadtu iyaaba xaydatii yani kuwii nabiga ay kula joogtay meelbay dhigatay see laysu waafajinaya xadiikana wuxuu tilmaamaya midkaayo hal maray lahayd oo caadana ay ku yeelanayso xilliga caadada ay xidhanayso xilliga kalena ay xidhanayso laba qaabbaa laysu waafajiyey midi waxay tahay bilowgii xilligii duruuftu ay adkayd bay caaisha radi allahu tacaala ka hadlaysaa xadiika ummi salmana waa xilligii dambe laysu waasiciyey ee futuuxaadka la helay waxaa soo socda caaisha radia allahu tacaala canha oo odhanaysa maa shabicna khaybar ma anaan dhargin ilaa khaybar la furtay oo waxa weeye khaybar meel aadu nicmo badan bay ahayd oo futuuxaadku ay yimaadeen macnaha waa lagu macnayey macnaha labaad ee labada xadii laysu waafajinayo waa xadiiu umi slm iyo xadiiu caaisha waa in xadiikan caaisha lagu tawjiihiyo maa kana lixdaana ila thawb waaxidu ay khaasu bilxayd midkaayo may lahayn maro keliya oo ay ugu talagashay dhiigga caadada oo aan la diidan maryo kale inay lahay laakiin caadada lafteeda maryo sidaana waa lagu tawjiihiyey xadiidka wuxuu kaloo inoo tilmaamaya gabadhu maradii ay caadada waxa weeye xilliga caadada ay xidhatay ee wixii dhiiga gaadhay inay ka maydhayso waxaa la sii tilmaamay waxaa caaisha radi allahu tacaala ay ku nadiifinaysa candhuufteeda inuu ahaa abcan waxaa la qiyaasayaa waxaa candhuuftu ay nadiifinayso inaanu ahayn dhiig badan inaanu ahayn yani wixii yaraaye ku duulduulay inay ku nadiifinayso horena waxaynu usoo tilmaanay biyo waxaan ahayn najaasada ma lagu zuuliya waa masale khilaafiya jumhuurtu waxay leeyihiin maya haddii wuxuu najaasa u yahay waxaa lagu zuulinayaa oo keliya biyo biyaa lagu zuulinaya qolyaha kale waxyaabo badan bay daliishanayaan waxaa ka mida kamida xadiikana kamid ay daliishanayaan caaisha radi allahu tacaala canha inay ku zuulisay candhuufteeda kadibna ay ku jajabisay jumhuurtuna waxay kaga jawaabayaan caaisha waxay uga jeeday u min baabi tandiif laakiin waxa weeye nadaafad ama tahaaro ay ka dhalanaysa inay ku tukanayso tan noocaasa loogama jeedoogama jeedo oo xadiidka waa awileen oo wuxuu ixtimaalayaa bay leeyihiin markaa inay ku khafiifinaysay dhiigga midabkiisa inay ku khafiifinaysay laakiin waxa wey mar dambe ay si fiican u maydha ama maradii ay iska badshi baabun wuxuu baab yahay ama baabu iibi cadarka baabkiisa weeye lilmar'ati gabadhii u sugnaaday oo gabadhu ay isticmaalayso cinda qusliha xilliga ay ka maydhanayso min almaxiid dhiigga caadada qaala waxa uri bukhaari xadaanaa cabdullahi bnu cabdilwahaab alxajabi albasri qaal waxa ui xadaana xamaad bnu zayd bni dirham aljahdami albari can ayub bni abi tamiima asakhtiyaani can xafsata wa xafsa binti siriin qaala abu cabdillaah wa alimaam lbukhaari w hishaam bni xasaan can xafsata yani xamaad bnu zayd ayaa shiikhiisa laga shakiyey shiikhiisa isaga iyo xafsa u dhaxeeya ma ayuub can xafsata mise hishaam ibni xasaan can xafsata hishaam ibni xasaan waa imaam macruufa wey alqurduusi can xafsatana waa binti siriin waa afdal اtaabiciyaat hiya wa um darda asuqra hujayma ataabiciya wa bintu siriina wa um darda khayru nisa macrifatan wa zuhda marka laga hadlayo dumarka taabiciyaadka labada gabdhood ee ugu mudan bay ahaayeen an ummi caiya ayay ka warinaysaa nusayba binti kacab almaaziniya can nabiyi sal اllahu alayh wasalam qaalat kunaa waxaanu ahay nunha kuwa loo diido an tuxidda inay asay qaado calaa mayitin gabadhii qof dhintay fowqa alaain saddex wax ka badan ilaa calaa zawjin zawjkeeda mooyaane arbacata ashhurin ay tuxidu arbacata ashhurin afar bilood ayaa sayga qaadaysaa iyo wa cashran iyo toban waxa weeye habeen walaa taktaxilu ma indhakuulanayso walaa tataayabu walaa naktaxilu ma indhakuulanayn walaa nataayabu ma cadarsanayno walaa nalbasu xidhan mayno sidaasaa fiican in la yidhaahdo walaa nagtaxila iyada lafteeda waa la baneey laakiin waxay noqonaysaa laada in zaaid laga dhigo waayo kunaa nunha waxaa naloo diiday an nuxida walaa nagtaxila waxay noqonaysaa waanlaa nagtaxila waxaa naloo diiday inaanaan indhakuulan markaa indhakuushii la isuma diidin nafyu nafyi ibaatun buu noqonay waxaa naloo diida inaanaan indhakuulan maxay noqonaysa dee inaanu indhakuulanno ayaa ka soo baxaysa marka in laga dhigo rafci ayaa munaasiba haddii kale waxay noqonaysaa laada in laga dhigo zaaida laga dhigo an nuxida baa naloo diiday walaa naktaxila ay wa an laa wa an naktaxila ayaa naloo diiday inaannu indhakuulannana waa naloo diiday walaa nataayaba waxaa kaloo naloo diiday inaanaan cadarsan walaa nalbasa inaanaan xidhan awban maro masbuuqan la rinjiyeeyey ilaa awba casbin waxa weeye maro yani samaynteedii la midabeeyey mooyaane cabi waxaa la yidhaahdaa ta la diidan yahay in la geliyo midab zacfaraan iyo wixii la mida in waxa weeye lagu midabeeyo ta noocaas ayaa la diiday zacfaraan iyo cusfur iyo waxyaabihii midabka lahaa ee urtana lagu wanaajinayay kuwa noocaas ayaa loo diiday laakiin waxaa loo ogolaaday markii dunta la samaynayey kii la midabeeye lagu sameeyey ka noocaasa waa loo ogolyahay casbigu waa shayga in jiido markay dunta samaynayeen marada hayga laga samaynayo intay jiidaan aad u jiidaan oo la garaaco marka la garaaco dabadeed la jiido ayaa la midabaynayay dabeedna maradiiyo sidaasaa la keenaya kadibna waxa laga tolanayay wixii la xidhanayaba laga tolanayay ka noocaasa waa loo ogolaaday yacnii waa midabka lagu sameeye asalka ulahaa ilaa thawba cabin thawbu casbin mooyaane waqad rukhisa lana waa naloo ogolaaday cinda uhri xiliga aahirka agtiisa ida ktasalat hadii ay maydhato ixdaana midkaayu min xaydiha dhiigga caadada hadii ay ka maydhato ama ay ka maydhanayso saasaa loo wataa fii nubdatin qico ama gobol oo min kusti adfaar meesha dafaar la yidhaahdo waxa weeye cuudkeeda ka mida ka noocaasa waa loo ogolaaday yacni oo kaga imanaya meesha adfaar la yidhaahdo ee kaga imanayay waa mandiqo macruufa ayay oo yaman saaxilkeeda ku taalla xagga cumaan waxay tidhi wa kunnaa waxaanu ahay kuwa loo diido can itibaaci اljanaa'izi janaasada inaanu raacno qaala waxa wuli imaam اlbukhaari warawaahu waxaa soo wariya xadiidka hishaam bnu xasaan can xabsata can umi caطiyata can nabiyi sal alayhi wasalam waa kii hore lasoo sheegay shaki ahaanta loo sheegay xadiikani wuxuu tilmaamaya gabadhii caadada lahayd maadaama aynu hore usoo sheegnay dhiigga caadadu inuu ur leeyahay inay urta noocaas fogayso oo ay isbukhuuriso iyo miskiya waxay helayso inay isticmaasho in gabadhii loo jideeyey haddii ay gabadhu tahay gabadh muxidaah waa gabadhii laga dhintay asayga siday gabadha noocaasa cadar looma ogola ee waxaan ka ahayn wax yar oo isku bukhuurinayso waxa weeye oo welibana culimmadu ay leeyihiin udgool loogama jeede waxaa looga jeeda urta in lagu khafiifiyo urta ama raaxada in lagu zuuliyo ayuunbaa looga jeeda laakiin inay cadar isticmaalayso macnuhu maaha baabu dalki lmar'ati wuxuu baab u yahay gabadhu inay duugayso nafsaha nafteed ida taaharat adii ay ka aahiroobayso min almaxiidi dhiigga caadada dalkiina isticmaalayso yani isxoqayso ama qacanta ismarinayso wa kayfa takhtasilu sideebay u maydhanaysaa ayuu baab u yahay wa taudu ay u qaadanaysaa maro mumasakatan la cadriyey oo miski la mariyey fatatabicu waa raacaysaa aara dami dhiigga raadkiisa ayay raacaysa waa sida xadiiku inoo tilmaami doono qaala waxa uhi bukhaari xadaana yaxya waa ibni muusa albalkhi qala xadaana bnu cuyayna sufyaan can mansuur ibni safiya hooyadii baa loo nisbeeyey laakiin mansuur ibn cabdiraxmaan ibni shayba wey can ummihi wa safiya binti shayba can caaisha radia allahu tacaala canha ana imra'atan haweeney sa'alat nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayay weydiisay can gusliha maydhashadeeda min almaxiidi dhiigga caadada ay ka maydhanayso fa amaraha wuxuu amray nabigu kayfa taghtasilu qaal wuxuu ihi nabigu khudii qaado firsatan calal oo min miskin cadar leh lagama samayn laakiin la mariyey wy fataaharii biha isku nadiifiyo dhiigga iskaga maydh qaalat waxay tidhi kayfa ataaharu sidee ugu tahaaro qaataa marada noocaasa qaal wuxuu nabigu taaharii biha isku nadiifi waayo halkaa meel loo dhaafaa ma jirto qaalat waxay tidhi kayf waa sidee qaala wuxuu ihi nabigu subxaan allah saddex jeer bay kusoo celcelisay sida riwaayaadku tilmaamayaan nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam mara qaado cadarna ku shub dabeedna dhiigga meelihiisa ku dabagal dhiiggu halkuu ka soo baxayaana waa xubinteeda yacnii xubintaada dhiigga kaga nadiifi waxay tidhi kayf yacnii iisii qaabee dabeedna nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam haddana nabigu waa ku celiya calayhi salaau wasalaam ilaa uu nabigu la yaabay oo uu yidhi subxaan allah ilaahay baa xumaan ka isku nadiifi fajtadabtuha ilaya caaisha waxay tihi waan soo jiitay xaggaygaan u soo jiitay yani gabadhiibay soo qabatay faqultu waxaan ku idhi tatabacii biha waxa ku dabagal aara dami dhiigga raadkiisa yani maradaa la dabagashaa dhiigga la dabagal oo meesha dhiig ku yaalaba waxa weeye ku nadiifi xadiikani wuxuu tilmaamaya qaabka gabadhu ay dhiigga caadada isaga maydhayso ay isaga nadiifinayso inay udug isticmaasho kadibna raadka dhiigga inay dabagasho oo ay waxa weeye iska dhammayso ayuu xadiidku tilmaamaya waxaynu kaloo xadiidka ka faa'iidaysanaynaa dumarku dumarkii saxaabiyaadka ahaa siday cilmiga u dalbayeen inaanay ka xishoonayn wixii cibaadadooda la xidhiidha taa waa qaadanayna talabaad nabiga calayhi salaau wasalaam iyo xishoodkiisa si kasta hadduu u cadaynayay wax waliba xuduud bay leeyihin markii ay gaadhay gabadhuna waa gabadh ajnabiyada ajnabiyad ka ah nabigu calayhi salaau wasalaam inuu usii tilmaamo qaabka ay xubinteeda u nadiifinayso nabigu waa ka xishooda calayhi salaau wasalaam sia riwaayaadku tilmaamayaan nabigu waa ka jeyste xayaaad xishood uu ka xishoonayo mowqifka uu ka xishoonayo waa meelaha caaisha ay tidhi nicma nisaau nisaau lansaar lam yakun yamnacuhuna alxayaa an yatafaqahna fi ddiin waxa wanaagsanaaday dumarka ansaar xishoodku uma diidin diinta inay fahmaan baabu asli almaxiid wuxuu baabu yahay dhiigga caadada in la maydho ayuu baabu yahay qaala waxau ihi bukhaari xadaana muslim wa muslim ibnu ibrahim alfarahidi qaala waxau ihi xadaana wuhayd ibni khalid albahili qaala waxau ihi xadaana mansuur waa ninkii haddaynu soo maraynay waa mansuur ibni cabdiraxmaan ibni alxata ibni cumaan alcabdari alxajabi waa qoyskii mafaatiixda kacbada hayay min bani cabdiddaar can ummihi hooyadii buu ka warinaya waa safiya binti shayba alcabdariya can caaisha radi allahu tacaala canha ana mraatan haweeney oo min alansaar ansaar ka mida qaalat waxay ku tihi linabiyi sal allahu alayh wasalam kayfa akhtasilu sidee baan uga maydhanaya min almaxiidi dhiigga caadada qaala wuxuu ihi nabigu khudii qaado firsatan maro ama calal mumasakatan miski la mariyey fatawada'i isku nadiifi alaaan saddex goor tawadu weysadii caadiga ahayd maaha waxaa looga jeedaa nadaafadiibaa hadda looga jeedaa waa macnihii luawigaah fatawada'i ay fatanadafi isku nadiifi alaaan saddex goor uma ina nabiya sal allahu alayh wasalam intaa dabadeed nabigu istaxyaa waa xishooday faacrada waa jeediyey biwajhihi wejigiisa ayuu dadbay aw ama qaala wuxuu ihi nabigu biha isku nadiifi way aadatay faahadtuha caaisha waxay leedahay waan qabtay fajadabtuha waan soo jiiday faahbartuha waxaan u sheegay bima yuriidu nabiyu sal allahu alayh wasalam waxa nabigu uu doonayo ee uu qastiyey baan fahansiiye waa iyadaa la fahmaysa baabu imtishaai marka ay ka maydhanayso min almaxiid dhiigga caadada gabadhu markay iska nadiifinayso dhiigga caadada ay daahirowdo ay doonayso inay maydhato ee inay fidhanayso ayuu baabu yahay yanii in inay fidhato xadaana muusa bnu ismaaciil wa atabudaki qaala xadaana ibrahim ibni sacd ibni ibrahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf aلzuhri alqurashi qala waxau ihi xadaana bnu shihaab aلzuhri can curwata bni zubayr bni اlcawaam ana caaisha radi allahu tacala canha qaalat ahlaltu waan la xidhay maca rasuuli اllaahi sal اllahu alayh wasalam fii xajat اlwadaac ihlaalka waa codka kor in loo qaado ee xilliga la xarmanayo waxaa codka kor loogu qaadayaana waa talbiyada waa talbiyada alhlaal ay rafcu sawti bitalbiya wey marka inta badanna waxaa loo isticmaalaa maadaama inta badan marka la xidho la bilaabayo waxa weeye la bilaabayo codka kor loo qaadayo oo talbiyada la bilaabayo ayaa talbiyada wixii sababayo ah xidhashada baa ihlaal loo isticmaalaa ahlaltu maca rasuuli illaahi sal allahu alayh ay fii xajat lwadaac axramtu baa jeedaa fakuntu waxaan ahaa miman tamataca kuwii tamatucay ayaan ka mid ahaa walam yasuq aan kaxayn alhadya hadiga aan kaxayn tamatucuna kitaabulxaj baynu ku faahfaahin doonaa waa qofku cumro keliya inta uu xidho markuu ka dhammaado inuu xaj xidho tamataca bilcumrati ila alxaj iyadu waxay ka mid ahayd miman tamataca kuwa tamatucay haddii waa maxay yani cumro keliya ayay xidheen xajna kumay lamaanayn xaj keliyana may xidhan cumro keliya ayay xidheen walam yasuq ilhadya oo hadyiga aan kaxayn baan ka mid ahaa fazacamat waxay sheegatay caaisha annahaa xaadat dhiiggii caadadu inuu ka yimi walam tahur daahirna aanay noqon oo dhiiggu aanu ka joogsan xataa dakhalat ilaa ay soo gashay leyla habeenkii carafi uu ka soo galay faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah haadihi tani leylatu carafa yani maalinkii sideedaad ee xajku bilaamayay yowmu tarwiya athaamin min dilxija maalinkaasaa dhammaaday waxaana soo galay habeenkii sagaalaad oo leylatu carafa ah oo subaxeeda loo baxayo carafa loo baxayo waxay tidhi wainamaa kuntu in kalada mid waxa weeye ku tamatucday cumro yani cumro keliya xidhatay iyadoo ku sugaysa xajka ku sugaysa faqaala laha rasuul llahi sal اllahu alayh unqudi fur ra'saki madaxaaga yani waxa weeye tidcanaanta timuhu kuu tidcan fur oo jabi wamtashiii fidho wa amsikii ka joogso can cumratiki cumradaada ka joogso yani can afcaali lcumra cumrada afcaasheeda iyo waxyaabihii la samaynayay ka joogso ha samayn waxay tihi fafacaltu waan samay falama qabaytu markii aan dhammeeyey alxaja xajka amra waa amray nabigu calayhi salaau wasalaam cabdaraxmaan waa ibna abi bakrin isidiiq oo walaalkeeda laylata alxasba habeenkii muxasab la degayay layla alxasba ay layla nuuuli bmuxasab meesha muxasabka la yidhaahdo habeenkii la degayay waa maalinkii laga soo dhammaaday xajka laga soo dhammaaday ee camalka ugu dambeeya ee lagu soo gebagabaynaya mina waa ajamrat alcaqaba saddexdaa cisho waxaa la tuurtaa saddexda jamree kala dambeeya asuqra waxaa ku xiga alwusa waxaa ku sii xiga alkubra oo xagga maka ah alkubrana waxay ku taallaa xuduudka mina halkay ku dhammaato marka kaa weyn marka la tuurto waxa loo baxaya xagga makaa loo baxaya hadda guryihii makaa la xidhiidha oo waxa weeye dhinaca ku haya laakiin xilligaa waxaa udhexeeye faasil baa udhexeeyey masaafa udhaxaysay magaalada maka iyo xaramkii iyo waxa weeye meeshaas miina waxay ahayd meel kale ahayd marka meesha muxasab la yidhaahdo nebigu markuu ka soo dhammaaday mina mina oo jamrat alcaqabati alkubra ay ugu soo xigtay xagga maka iyo inta aan maka la gaadhin dhexdooda ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam degay marka laga soo dhammaado jamradaas ee maka loo socdo laba buuroodoo halkaa ku yaala ee dhexdooda ayuu nabigu degay calayhi salaatu wasalaam haddana waxaa loo yaqaanaa majaru kabshi baa loo yaqaanaa meesha eh, wananka lagu jiiday majarulkabshi waayo markii hadiga la gowracayay meelhii lagu gowracayay bay ahayd eh, markii meeshaa la degay ee laga soo dhammaaday xajkii laga soo dhammaaday ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu amray cabdiraxmaan faacmaranii wuxuu iga cumraysiiyey min atanciim meesha tanciim la iyaduna waa dhinaca kale oo marka loo baxayoloo baxayo madiina loo baxayo hadda waxaa loo yaqaanaa masjidu caaisha masjid aad weyn baa ku yaala makaana cumratii cumradaydii allatii taasoo nasagtu aan xidhay booskeedii lagu badelayo yani booskeedii joogta sida inoo iman doontana caaisha radi allahu tacaala waxay ku cabatay waxay tidhi tanaliquuna bixajin wa cumratin wa analiqu bixajin dadku waxay la tegayaan xaj iyo cumro aniguna ma waxaan la tegayaa xaj keliya xaj keliyaan la tegayaa dabna nabigu calayhi salaatu wasalaam walaalkeed ayuu amray inuu kaxeeyo si ay uga soo xidhato masjid attanciim waxaana halkaa loogu magacaabay ama loogu sheegay waa aqrabu alamaakini ila alxil yacnii qofku hadduu cumraysanayo maka gudaheeda ka cumraysanayo waa inuu xaramka ka baxaa xaramka waa inuu ka baxaa waa haddii ay cumro si uu u jamciyo xilliga iyo xaramka uu u jamciyo laakiin xajka acmaashiisu xilliga iyo xaramka labaduba waa ku sugan yihi oo labadaba waa lagu jamciyaa si cumraduna ay saasoo kale u noqoto aya caaisha amar waxaa lagu siiyay adna alxilli xilliga meesha ugu dhow oo tanciima inay waxaweeye u baxdo oo halkaa ay ka soo xidhato kuwa kale waa ka fogaayeen meelaha kale wajihadii ugu dhoweyd wey xadiika waxaa imaam bukhaari u daliishanaya caaisha radi allahu tacaala canha la faray markay ka maydhanaysa dhiigga caadada markay ka maydhanaysa dhiigga caadada ama ay u maydhanaysa ixraamka inay waxa weeye timaha furto timaha tidcaan inay furto ayaa amar lagu siiyey ee maydhashada ay maydhanayso ma aha ee miday ku tukanaysa may ahayn ee waxay ahayd miday ixraamka ula imanaysay miday ixraamka waxa weeye ula imanaysa ama cibaadada ay ku gudanaysay yani markay xalaalowden bay ahayd waxay culimmadu yidhaahdeen waa ikhtisaalun lilixraam ama lilcibaada waa maydhasho ay cibaadada ula imanaysay cibaadada ay ula imanaysay baabun wuxuu baab u yahay masalada waxaynu ku faahfaahinayna xadiidka dambe xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa un wamtashiti inay fidanayso gabadhu markay maydhanayso baabu naqdi lmarati wuxuu baab u yahay gabadhu inay furayso shacraha timaheeda inda usli lmaxiid markay ka maydhanayso dhiigga caadada qaal wuxuu ihi bukhaari xadaana cubayd bnu ismaaciil alhabaari alkuufi qaal waxau ihi xadaana abu usama xamaad bnu usama alkuufi can hishaam bni curwa an abiihi an caaishaa radi allahu taala canha qaalat kharajna waanu baxnay muwaafiina anagoo ku dhowaanayna lihilaali dilxija dilxija dhalashadeeda waxa weeye anagoo ku siganayna oo ku dhowaanayna oo dilqicdana ay waxa weeye gabagabowday faqaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam waxau man axaba kii jeclaysta an yuhila inuu xidho bicumratin cumro keliya falyuhlil ha xidho fainii anigu lowlaa anii ahdaytu haddii aanay jiri lahayn inaan hadi soo hadyadeeyey la ahlaltu waxaan ku xidhan lahaa oo aan ku dhawaaqi lahaa bicumratin cumro laakiin waxaa u diiday hadiga uu wado ayaa u diiday fa ahalla waa xidhay bacduhum yani hadigu sida uu u diidayaana waxay tahay alla subxaanahu watacaala waxa uhi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilla maadaama hadyi la soo kaxeeye ilaa laga gowraco waa maalinka tobnaad ee acmaasha xajka la samaynayo ilaa maalintaa laga gaadhayo sidaa awgeed waxaa ka dhalanaysa qofku inaanu tamatucin waayo hadyigii isagoo wada acmaashii cumrada inta uu la yimaado inuu ka xalaaloobo timihiina uu xirto si uu u xalaaloobo ta noocaasana maadaama hadyigii qofku uu wado waxa weeye looma ogolo xataa yabluqa alhadyu maxila marka wuxuu qofkaasi ku khasban yahay xaj inuu xidho ama xaj iyo cumro wada socoto inuu xidho taasaa waxay keenaysaa inaan la xalaaloobin ilaa maalinka tobnaad laga gaadhay oo acmaashii xajka ayaa lagu mashquulaya ida nabigu calayhi salaau wasalaam hadyi buu wadi suuragal umay ahayn cumro keliya inuu xidho saxaabadiis ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam sabir siinaya oo muwaasaad ku samaynaya yacnii cumradan aan idin farayo aniga laftaydaa samayn laha laakiin waxaa ii diidaya anigu hadyigii baan wadaa falawlaa fainii lowlaa anii haddaanan hadyi wadi lahayn la ahlaltu bicumratin cumraan xidhan lahaa sidaan idinkaba idiin faray fa ahalla bacduhum barhkood waxay xidheen bicumratin cumro keliya ayay xidheen yacnii way tamatuceen wa ahalla bacduhum barhkoodna waxay xidheen bixajin xaj bay xidheen wa kuntu waxaan ahaa ana anigu miman ahalla bicumratin dadkii cumradu u xidhnayd faadrakanii waa i haleelay yowmu carafata maalintii carafa ay soo gaadhay walxaal ana xaaidun anigoo xaaida ah walibana hadda waxay uga jeedaa habeenkeediibaa soo gaadhay waayo habeenka iyo maalintu maalintu habeenkay taabicu tahay maalinku habeenkuu taabicu yahay oo sharcigeenna waxaa horeeya habeenka ayaa horeeya wa ana xaaidun anigoo dhiiggii caadada leh fashakawtu waxaan u ashtakooday ila nabiyi sal allahu alayh wasalam faqaala wuxuu uhi nabigu daci ka tag cumrataki cumradaada ka tag oo acmaasheeda jooji wanqudi jabi oo fur ra'saki madaxaaga yacni timihiisa wamtashitii fidho wa ahilli xidho bixajin xaj xidho yani xaj cumradaadu weheliso cumraa u xidhnayd xajna ka dabagee xajna ka dabagee marka waxay noqonaysaa qaarina ayay noqonaysaa mid xaj iyo cumro isku lamaanaysay macnuhu dhici maayo cumradaadu way burtaye xaj hor la xidho ma ah cumraa u xidhnayd xajkana oo xajna xidho fa faacaltu waan sameeyey bay tii xata ida kaana markay ahayd habeenkii muxasab la degay arsala waa diray maci aniga maciga akhii walaalkay cabdaraxmaan bna abi bakrin fakharajtu waxaan u baxay ila tanciim meesha tanciim la yidhaahdo faahlaltu waxaan xidhay bicumratin cumra ayaan xidhay ay mustaqilatin madax bannaan makana cumratii cumradaydii madaxa bannaanayd iga burtay booskeeda yani halkaa waxay ku tilmaamaysaa qaala hishaamuna hishaam waxa uu yidhi walam yakun ma ahaanin fii shayin shay oo min dalika ka mida hadyun hadiy iyo walaa sawmun sawm iyo walaa sadaqatun sadaqo yacni intaa midna caaisha laguma yeelan hishaam baa sidaa leh hishaam hadalkiisii weeye aslulmasalaha aynu dib ugu noqonno tafaasiisha kitaabuulxajkaynu ugu noqon doonaa laakiin caaisha radi allahu tacaala canha eh, saynu tilmaana waxay xidhatay cumro keliya xidhatay waayo hadyi may wadin asalkuna wuxuu ahaa maka markay tagta inay cumraysato kadibna ay ka maka waxay soo gaadha iyadoo dhiigga caadadu uu ka socdo waxaa la yidhi dawaafka u dhowaan maysi halkaa waxaa baaqday cumradiibaa baaqatay laakiin way sugta ilaa laga gaadhay maalintii carafa ayay sugaysa oo waxay doonaysa xitaa maalinka sideedaad umra u xidhnayd hadii dhiiggu ka joogsada intay maydato inay cumradii ka soo gaadhsiiso waayo waa awaaf iyo sacyi iyo ay gaabiso waa intaasoo keliya saacad laba saacadood bay ku dhammaynaysa markii habeenkii sagaalaad la gaadhay waxay noqotay carafa xaggeeda in loo marka meesha waxaa ka baxday tamatucii ka baxay nabigu wuxuu kula taliyay calayhi salaatu wasalaam umradeeda inay ku lamaanayso xaj inay ku lamaanayso taa macnaheeduna wuxuu u dhacaya acmaashii la samayn lahaa waxa kaaga filan acmaashii xajka awaafka la awaafaya waa awaafkii xajka laakiin kii cumradana waa loo niyoonaya marka ficilkeedu waa ficil xaaji ajarkeeduna ama niyadeeduna oo ajar laga siinayaana waa niyo iyo xaj wada socdo wey marka caaisha radi allahu tacaala waxay aad u danaynaysa sidii saxaabadu ay sameeyeen oo ah cumro madax banaan inay samayso kadibna xaj madax bannaan inay samayso markay ka dhammaatay ayay nabiga ku tihi calayhi salaau wasalaam dadku waxay la tegayaan xaj iyo cumro anna waxaan la tegayaa xaj keliya yani waxay uga jeedaa lafteedu xaj iyo cumro ajarkeedii way haysataa laakiin agga camalka ayay uga jeedaa sidaa awgeed buu nabigu ui alayhi wasalaam soo cumrayso cumradii kaa jabtay kamana jabin cumradaasi laakiin xaj baa lagu lamaaneeyo xaj baa la hoosgeliyey cumradii madaxa bannaanayd ee aad weyday mid lagugu badalayo ayuu nabigu alayhi salaau wasalaam amray si niyada loogu dhiso xajkaynu ku faahfaahin doonaa axkaamta ka dhalanaysa laakiin intaasun hadda in la fahmo ayaan ugu talagalay hadalkan hishaam ee uu leeyahay caaisha radia allahu tacaala canha hadi iyo soom iyo sadaqo qofku hadduu mutamatic yahay ama uu yahay qaarin labadaa haddii uu yahay waxaa lagu yeelanayaa hadyi baa lagu yeelanaya hadigaasi waa inuu gowrac sameeyo haduu awoodi waayana inuu soomo soomka haddii awoodi waayana inuu sadaqadaysto cunto uu bixiyo ee ta laga doonayay hishaam wuxuu ihi caaisha inta midna laguma yeelan laakiin markaynu axaadiista isu geyno caaisha radia allahu tacaala waxay ahayd qaarinay ahayd xaj iyo cumro lamaanaysay ka noocaasana hadyi baa lagu yeeshaa ee jaabir wuxuu soo warinayaa nabigu calayhi salaau wasalaam xaasaskiisoo caaisha ay ka mid tahay inuu ka bixiyay hadiga oo walibana uu ka gowracay lo inuu ka gowracay ayaa axaadiistu ku ansaxday marka hishaam waxaanu leenahay waa xasaba cilmihi waa inta uu fahmay waa inta uu ogaaday ayuu diiday laakiin caaisha hadi baa lagu yeeshay xadiika waxaynu u daliishanaynaa caaisha radi allahu tacaala nabigu wuxuu faray maaluhaahidkaynusoo noqonayn intaas waa kitaablaj waxaa la faray unqudii rasaki madaxaaga fur timahaaga tidcan fur si aad u maydhato oo dhiigga caadada aad uga maydhato culimmadu waxay idhaahdeen gabadhu hadday dhiigga caadada ka maydhanayso timuhuna u tidcan yihiin waxaa waajiba in la gaadhsiiyo taa waa laysku ina taxta kuli shaaratin janaaba timahoo dhan biyaha in la wada gaadhsiiya waa waajib waa laysku waafaqsanyii laakiin timuhu hadday u tidcan yihiin ma waajib bay ku tahay timihii inay furto si ay biyaha si hubaala ay u wada gaadhsiiso timahoo dhan mise waajibkuma aha waxaa lamida janaabadiibaa lamida gabadhu hadday ka maydhanayso jinaabo mawaajib bay ku tahay timihii tidcana inay furto jamaahiiru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen labada xaalaba waajibkuma aha timaha inay furto laakiin waxa waajib ku ah timaha tidcane duuduuban inay biyaha ku badiso ilaa ay ka malaynayso ama ay ka hubsanayso timahoo dhan biyuhu inay wada gaadheen biyahay cabsiinaysa sidaasaa loo badan yahi walibana jinaabada inaan loo furayn ibnu qudaama wuxuu leeyahay laa naclamu fiihi khilaafan wax khilaafa kuma gabadha inaanay waajib ku ahayn markay timuhu u yihiin jinaabana ay ka maydhanayso inaanay waajib ku ahayn timihii tidcana in furo waa jinaabada amaa xaydka isaga waa laysku hayaa jumhuurtu waxay leeyihiin waa la jinaabada ayuu la yahay imaam axmedna laba riwaaya laga soo wariyey ta mashhuurkaee madhabtiisu ay qaadatay waa inay waajib tahay gabadhu hadday caado ka maydhanayso timihii tidcanaa in la furo waxyaabahay deliishanayaanna xadiikana ka mida gabadhu iyadoo aan salaad iyo cibaadaba xaggeeda u kacayn xaggii salaada oo aan daahiroobayn oo hadda u maydhanaysa ixraam u maydhanaysa oo aan ku tukanayn meedhashada noocaas ayaa nabigu wuxuu faray timihii tidcanaa in la furo ayuu nabigu faray alayhi salaau wasalaam jumhuurtuna waxay daliishanayaan xadiiu ummi salma oo nabiga ay weydiisay alayhi salaau wasalaam afa anquduhu ligusli اljanaabati wa fii riwaayati wاlxayda inii kuntu ashudu shacra rasi waxaan ahay gabadh timaha tidaacda markaan ka maydhanaya janaabada timaha ma afa anquduhu liusli janaaba imaamu muslim baa xadiika soo warinaya lafdiga waa laysu waafaqsanyi riwaayaadka qaar waxaa ku yimi walxayda dhiigga caadada markaan ka maydhanayana ma furaya lafdiga alxayda ayaa laysku hayaa mashaad ba mise sugan yahay waxaa soo warinaya cabdirasaaq ibni hamaam isagoo ka warinaya can sufyaan athawri waa lagu khilaafay rag badan baa ku khilaafay yaziid bnu haaruun oo thawri ka warinaya walxaydati ma sheegin sufyaan bnu cuyayna iyo rawx bnu lqaasim iyo rag la midina waxay ka wariyeen thawri shiikhiisa ayuub bnu muusa manay sheegin wlxaydati lama sheegin marka waxay leeyihiin qoladaasi waana sida ibnuqayim raximah llahu tacaala uu xoojinayo waana madhabtiisa madhab xanaabila waxay leeyihiin lafdiga wlxaydati ma sugna xadiikaasi wuxuu tilmaamaya liusl janaab ayuu tilmaamaya nabigu wuxuu hi alayhi salaau wasalaam inamaa an taxti cala rasiki aa xatayaat waajib kuguma aha timihii in la furo laakiin waxa kugu filan biyo inaad ku shubto saddex saacadoo biyo ah in lagu shubo ayaa waxa weeye ku filan haddii laga maydhanayo janaabada iyo dhiigga caadada laakiin lafdigaa laysku haya laakiin raajixu waxa uu yahay eh, eh, cabdurasaaq ibnu hamaam waa nin lagu kalsoon yahay eh, ziyaadadiisa waa la aqbalaya xadiikanna jawaabta jumhuurtu ay kaga jawaabayaan waxay leeyihiin min baabi ataakiid wanadaafa ayuunbaa loo amray waa ilaa waxa loo ogsoon yahay maydhashadanay maydhanayso inaanay ku tukanayn baa la ogaa oo waxay u maydhatay lilixraam walidukhuuli fi nusuk cibaadadii xajka ahayd inay xidhanayso oo ay gudagelayso ayay waxaweeye u furaysa ee ma aha mid waajiba waxaweeye ma aha xadiidka kale muslim ayaa loo daliishanaya waa masle khilaafiya laakiin qowlka jumhuurta ayaynu qaadanaynaa labada xaalaba fii xaala alxayd wa fii xaala aljinaaba waajib inaanay ku ahayn timaha inay furto laakiin waxaa waajiba inay biyaha wada gaadhsiisa ayaa waajib ku ah wallah aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi